bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى أشhraf اlأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol sideetan iyo afraad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu salaati اlkhowf wuxuu baab yahay salaaddii xilliga cabsida ee amni darradu ay jirto muslimiintu loo jideeyey inay tukadaan alimaamu muslim raxmat ullaahi tacaala calayhi baabkaani afar xadiis buu ku sheegi doonaa afarta xadiis markaynu dareerinno baan wixii markaa ku jira sheegi doonaa in sha allah xadaana cabd bnu xumaydin qaala ahbaranaa cabdurasaaq ahbaranaa macmar can الzuhriy muxamed can salim ibni cabdilah can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaal saxaabigaa wuxuu ihi sallaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa tukaday sala اllahu alayh ali wasalam salaata alkhawfi salaadii cabsida ayuu tujiyey biixda طaa'ifatayni labada kooxood mid ka mid ah sallaa rasuulu lah sal lay slam salaata alkhawf buu tujiyey biixda طaa'ifatayni ragca hal ragcad buu tujiyey labadii kooxood yacni nabigu laba qaybood buu ka dhigay waaa'ifatu waa musame iyo lafdi ku dhaca cala alcadad alqaliili wاlkaiir in badan in yarba طaa'ifo waa la yidhaahdaa walow kaana waaxidan طaa'ifo waa la yidhahda walyashhad cadaabahum waطaa'ifa xataa waaxid oo ku filan yahay waطaa'ifatu اlukhraa tii labaadna kooxda labaadna muwaajihat اlcaduwi cadoway ka horjeeday cadoway ka horjeeday hadda xadiidkan wuxuu kuu tilmaamayaa xaalaadkii ay salaatu اlkhowf kugu qabanaysay iyo kolba cadowgu meeshuu kaa jiro waa un laba mid un weeye cadowgu inuu kaa jiro dhanka qiblada iyo inuusan kaa jirin meelaan qiblada ka ahayn inuu kaa jira meelaan qiblada ka ahayn ama bidix ama midig ama dhabarku kaa jira qibladana matala waa halkaasoo kale ila nin walba meel baa qibla u ah innagu hadda waqooyi baynu u tukannaa laakiin dad baa usoo tukada koonfur dad baa usoo tukada galbeed dad baa usoo tukada bari nin walba meel buu usoo tukada oo meeshuu ka jiro uun qibladay ku xidhan tahay ayib meeshuu ka jira cagsidu usoo tukanaya marka waa laba mid uun cadowgu kaa jiro dhankii qiblada oo markaa muslimiintao dhanba salaadda ay wada galaan iyo inuu kaa jiro meelaan qiblada ka ahaynoo muslimiinta la qaybiyo qaybna waardiya laga dhigo qaybna salaadda ay gasho tiibuu marka xadiidku ka hadlaya hadda waxaa weeye waa maruu cadowgu jiro maalan qiblada ka ahayn sallaa rasuulula sal l slm salaata alkhawfi biixda aa'ifatayni buu tujiyey ragcatan buu tujiyey hal ragcad buu tujiyey labada kooxood mid mid a ah. marka waad ka bedeloon dhib male waaa'ifatu lukhraa aa'ifadii labaadna muwaajahatu alcaduwi cadowgay ku sii jeedaa uma insarafuu kooxdii la tujiyey waa gadoomeen kooxdii ragcadda tukatay ee nabiga la tukatay waa ismashiireenoo waxay aadeen meeshii cadowgay aadeen wa qaamuu waxayna istaageen fii maqaami asxaabihim saaxiibbadu halkay taagnaayeen waardiga iyo gaadhka ka hayeen ayay istaageen muqbiliina ayagoo kusii jeeda cala alcaduwi cadow kusii jeedaoo waardaynaya wa jaa'a waxaa yimid ulaa'ika kuwaas waa kuwee wa aطaa'ifatu اlukhraa muwaajahat اlcaduw kooxdii waardigay gaadhka haysay markii hore uma sallaa bihim nabigaa tujiyey kooxdii labaad annabiyu sal slam ragcatan ragcad buu tujiyey uma sallama annabiyu nabigaa salaamo naqsada calayhi salaatu wasalaam uma qadaa haaulaa'i ragcatan wa haaulaa'i ragca koox walba nabiga ragcad bay la tukatay ragcadna naftooda ay ugu dhammaystirteen wy waa inay si daran doorrayan isu bedelayaan uma qadaa haaulaa'i kuwii u dembeeyey ama kuwii horeba waxay dhammaysteen guteen qada'ay atamu aw addu bay ka dhigan tahay ragcatan bay tukadeen lianfusihim wa haaulaa'i ragcatan lianfusihim ragcadna maca nabiyi calayhi salaatu wasalaam ragcadna nabiga ila tukaday mid walba si toosa ah ola tukatay waxadaaniihi waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey aburabiic alzahraaniyu wasmu sulaym bnu daawuud alcataki waad garanaysaan xadaanaa fulix bnu sulaymaan can izuri moxamed marka fulayx ba hadda wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii macmar ahaa can الزهري can salim بn cabdالlaahi بn cumar can abi abi cabdالlahi bni cumar أnnahu kaana yuxadiثu wuxuu ka sheekayn jiray saxaabigaas can salaati rasuuli الlahi nabi mxamed salaadiisii salى الlahu عalيه alي waslm fi اlkhawfi xilligii cabsidu jirto uu tukan jiray wayaquulu ibn cumar wuxuu odhan jiray markuu ka sheekaynaya salaatulkhawfka sallaytuha waan la tukaday ay salaat alkhawf baan la tukaday maca rasuulilaahi baan tukaday sal lay slam wa saaqa fulayxun fulay wuxuu kaxeeye baa kugu jirta alxadiia xadiidkii bi hada almacnaa xadiidkii macmar oo kale ayuu kaxeeyey oo ku macnaha xadiidkii macmar can الzuhriy oon ku lafdi ahay weli wuxuu wadaa imaamku riwaayaadkii xadiidka ibni cumar وxadaثna abu bakr bn shaybata qaal xadaثna yaxya bnu aadam اlumawi اlkuufi can sufyaan الthawri sufyaan bn saciid الthawri can muuسى bni cuqba saaxib اlmahaazi can naaficin mowla bni cumara can ibni cumar naafic baa hadda wuxuu mutaabacaynayaa saalim saalim can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala ibni cumar wuxuu ihi sallaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa tukaday salaata alkhawfi salaaddii cabsida ayuu tukaday fii bacdi ayaamihi ay fii bacdi macaarikihi aw ghazawaatihi duulaanmadii nabigu uu duulay gaala ku duulay maalin mid ka mida ayuu tukaday salaata alkhawf faqaama aa'ifatun macah koox baa nabiga la istaagtoo la safatay wa aa'ifatunna qaamad waxay istaagtay biisaa'i alcaduwi cadowga hortiisaiyo wejigiisa iyo muqaabilkiisa horaana muwaajahatu lcaduw baad soo marteen fa sallaa biladiina kuwiibuu nabigu tujiye macahu la jira la taagnaa ragcatan ragcad buu nabigu ka baxshay uma dahabuu waa tageen oo waa dhaqaaqeenoo cadowgii bay aadeen oo gaadhkii bay qabteen wa jaa'a kooxdii kalaa timid fasallaa bihim ragcatan ragcad buu tujiyey uma qadat الطaa'ifataan ay addad waatamad qadat huna waaddat faidaa qadaytum الsalaaةu kalow uma qadat طaa'ifataan labadii kooxood waxay guteen oo dhammaystireen ragcatan ragcatan mid walba ragcad bay iskood u tukatay ragcadna waxay la tukadeen nabiga qaala wuxuu yidhi raawigii wade naafica wa qaala bnu cumar wuxuu yidhi faإida kaana khawfun أkara min dalika marka waa markii cadowgu Eh, ama xaqa qibla ha jiro ama ha jooge ama meelkaa ha kaa jira aan gacanta laiskula tegin een shab la isdhihin een la isgelin wey ee la kala soocan yahay waadi iyo gaar iska qaban karo markaa wey faidaa kaana khawfun akara hadduu ay cabsi jirto ka badan min daalika arrinka fasalli tuko ibnu cumar odhan jira raakiban adoo gaadiid saaran aw qaa'ima amadoo taagan oo istaagan tuumi waad ishaaraysaa sujuuddii rukuucdii imaaan ishaarid weeye idan wuxuu kala qaaday markuu cabsi badan ay jirtay iyo marka ayn cabsi badan jirin gacanta la iskula tegin xadiidkii marka ibnu cumar sidaas ayuu ku ururiyey oo waxaa weeye marka ah, cinda aliltixaam baa loo yaqaana mar haddii la hiliiboobo gacanta la iskula tagana waa qaab fain khiftum farijaalan ow rukbaanan intu qur sheegay weeye haddii laakiin la kala soocanyo waardiiyo gaadh laska qaban karana siduu xadiidka uu sheegay waa loo tukan karaa waana kayfiya ka mida ah nabiga ka soo aro calayhi salaatu wasalaam waynu tilmaami doonnaa insha allah xadiid labaadoo marka makhraati ooga dhigay xadidka ibni cumar ba sheekhu muslim raxmat ullahi tacala calayh xadana maxamed cabdillahi bn alhamdani qaala xadaana abi abiy cabdullahi bn numayr xadaana cabdulmalik bn abi sulayman ibn maysara can caطaa bn abi rabaxin can jaabir bn cabdillahi alansaari qaala wuxuu yihi shahidtu maca rasuuli illah rasuulka ilahi waxaan kala qayb galay salaata alkhawfi salaadii cabsida ayaan kala qaybgalay fa safanaa nabigu wuxuu noo kala gooye safayn laba layn buu naga dhigay laba layn buu naga dhigay safun khalfa rasuuliillaah saf nabigu daba istaaga oo qibladu u sii jeeda waalcaduwu cadowguna maalinka ayadeenu tukanay baynanaa inta annaga ka dhaxaysay wuxuu ku joogay wa bayn qibladu noo dhexey qibladu naga jiray xadiid ibni cumarna waxaanu soo marray inuu ahaa cadowgu u jiray meelaan qiblada ka ahay waa kayfiye labaad iyo xaalad labaad muxuu sameeyey suubanuhu fakabara nabiyu nabigaa salaadii xidhay wa kabarnaa jamiica waa wada xidhan annaguna marka cadowgu waa la wada arkaa waa wada taagay balaayada hadda hadda laisku lisaaye xabadaha iyo ama cirka la iskagabana ma ahayne warme iyo seefe iyo leebe baa laysla hortaagnaa aad ruux iska eegi karto wa kabarnaa jamiican salaaddii baana wada xidhannay uma rakaca nabigu waa rukuucay wa rakacnaa jamiican si wada jira labadii laynba baanu u rukuucnay uma ra'sahu madaxiisi buu subanuhu soo qaaday min arukuuci ka soo qaaday wa rafacnaa jamiican wa dhammaantanna waan ictidaallo waa soo wada toosnay uma nxadara bisujuud uma nxadara nabigu waa hoobtay bisujuud ay lisujuud nabigu sujuud buu u hoobtay marka xidhashadii iyo faataxa akhriskii iyo qur-aankii kale iyo rukuucdii iyo ictidaalkii le markaad rukuucsan tahay waad ka eegaysaa dadka waad iska arkaysaa iyo ictidaalka waa la soo wada galay sujuudda marka la aadahayaa lagu kala hadhahaya uma nxadar nabigaa hoobtay calayhi salaatu wasalaam bisujuud lisujuudi buu u hoobtay iyo wasafu ladii yelii safka nabiga ku xigay laba layn bay laanahayn baa nabiga la sujuuday wa qaama safu lmu'aharu safkii labaadna waa istaagay ee la dibdhigayhada laynka labaad ahaa fii naxri lcaduwi cadowga dhuuntiisuu istaagoo waardiga qabtay wuxuu ku daahayaa ictidaalki samic allahu liman xamida markuu yidhaahdo waa taagnaanaya imaamkii waxaa israacay safki koobaad safki labaadna gaarh ku haya gaarhku wuxuu ku hayaa ragcaddii koobaad ictidaalkeedii buu gaarhka ku hayaa falamma qada nabiyu sujuuda markuu nabigu sujuudi dhammeeyey oo waqaamu safu aladii yelii safkii ku xigay la sujuudana uu soo istaagay inxadara waxaa hoobtay oo sujuuday asafu almu'aharu safkii labaad ee dib la mariya waardiga hayay ictidaalka ku taagnaa bisujuudi sujuud bay u hoobteen wa qaamuu waana soo tooseen idan waxaa laiskugu yimid ragcaddii labaad istaaggeedii nabiga waa taagan yahay safkii koobaad waa taagan yahay kii labaadna waa taagan yahay waa ragcaddii labaad qiyaamkeed idan markaasaa la isweydaaranaya waa la isbedelayaa safkii gadaal jiray baa hore maraya kii hore jirana gadaal buu soo maraya kuwana gadaal bay usoo siqi kuwana horey u cadaalad baa la rabaa in la sameeyo illee safka hore waa ka khayr badan yahay safka dambe idan ninna mar waa inuu hor maro oo ajirkii uu qaato asaf alawal ninna waa inuu mar dib maro oo ajirkii asaga lala sinaado wabittaali imaamka ku-xigsigiisa laftirkoodu waxaa weeye iyo nabiga kudayashadiisu cadli bay u baahantaho nabiga daba istaaggiisu idan cadaaladda halkaa la ilaalinaya iyadoo nafta layska qaadayo xabaddu ay la samayso ayaa la rabaa garsoorka iyo cadaaladda in laga tegi uma taqadama waxaa hormaray asafu almu'aharu fi اrakcati اlأuulى safkii gadaal jiray ragcaddii koobaad ayaa hormaray fi اrakca الثaaniya wa ta'ahara waxaa dib maray asafu almuqadamu fi اrakcati اlأuulى safkii horeeyey ragcaddii koobaad wuxuu dib marayaa ragcadda labaad uma rakaca nabi nabigaa rukuuc alayh الsalaaة wasalaam warakacnaa jamiican annaguna sidoo jiraan u rukuucnay uma rafaca ra'sahu min الrukuuci nabigu madaxiisiiba ka soo qaada rukuucdii labaad ee ragcaddii labaad wa rafacnaa jamiica waa soo wada toosnay sida idayla wada jira uma inxadara nabigu waa hoobtay bisujuudi buu u hoobtay lisujuud waa sujuudi ragcaddii labaad wasafu aladii yeliih iyo safkii ku xigay alladii safkaasoo kaana ahaa mu'ahara mid la dib mariya oo dambeeya fi rakcati اluula ida waa iska cadda ragcaddii hore safkii dambeeyey baa hadda nabiga ku xigoo la sujuuday ragcadda labaad waqaama waxaa istaagay asafu lmuaharu safkii la dimariyey kii la dimarinayaa fi rakcati aaniya la dimariyey horaanna waa horeeyey fii nuxuuri lcaduwi cadowga dhuuntiisay istaageenoo waa waardaynayaan way gaarhka hayaan falamaa qada nabiyu nabigu markuu dhammaystay asujuuda sujuuddii markuu dhammaystay min arakcati aaniya weeye iyo wasafu ladii yeliih safkii ku xigayna uu sujuuddii dhammaystoy soo tooseen ilaan fadhigana waardiya lagu qaban karaa markaad fadhidaha soo socota in inxadara waxaa hoobto sujuuday asafu almu'aharu safkii dambe safkii la dimariyey goormaa la dimariyey ragcaddii labaad baa lagu dimariyey bisujuudi sujuud bay u hoobteen fasajaduu waa sujuudeen uma salama اnabiyu nabigaa salaamo naqsadee wasallamnaa jamiican si wada jiraan u salaamo naqsana qaala jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu siday sameeyaan oo kale weeye haddaad tusaale rabtaan xarasukum waardiyaashiinna haa ulaa'i kuwan ah biumaraa'ihim umarada ay ku sameeyaan nimankan boqoradiinna umarad markaad waardeynaysaan saad yeeshaanoo kalean u tukan jiray xilliga nabi maxamed wey waardiyaashii salaatulkhowf bay tukanayaan markay umaradii boqorada waardeynayaan waa waardiyaal waxaa weeye askar fiqila wey wax garanaysaba kuwa hadda joogaa say u daba taaganyahinka madaxweynaha ama mas-uulka iyo salaadu kaga tagtaa ee uu qallafsany u taagan yahay nimankan salaatulkhowf bay tukanayaan waxayna waardiyaynayaan madaxweyne iyo mas-uul bay ka waardiyana amaa dhibaato loo geystaa oo la lagu dilaa shirqool iyo kaayad iyo dhagar lagu dilaa xadaana axmed bn cabdillahi bn yunis xadaana zuhayr bn mucaawiyaة aljucfi qaala xadaana abu zubayr muxamed can jaabirin qaala saxaabigaa jaabir wuxuu yidhi hazawnaa maca rasuuli اllah rasuulka ilah baanu la duullay la jirankiisa qowmun qoliyaan ku duullay oo min juhaynati reer juhayna waa qoys madiina dusheeda deganaa oon madiina aan ka dheerayn faqaataluuna waynala dagaalameen qitaalan shadiidan dagaal ba'an baa maalinkana dhex baro culus falammaa sallayna aduhra duhurkii markaannu tukannay qaala almushrikuuna waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa low milnaa calayhim haddaan hal mar ku gaacin lahayn maylatan waaxida hal mar weerardaan ku gaacin lahayn laqtactanaahum ay lasta'salnaahum waan ilan goyn laha ama dabar goyn lahayn waxay u jeedaa marka horaa la dagaalamay waxba liban way qaada wayan gaaladii waxay la gaadhay salaada duhurka waxayna og yihiin salaad duhur haddii la gaadho muslimiintu inay salaad gelahayaan oy isku xidhan hayaan oy hal meel iskugu iman hayaan ciidankii kala baahsanaa nin dagaalka meel kaga jiray ee warmaha iyo leeb ka soo ganaya ee farabadnaa saxaabada wax iskugu imanayaa hal meel marka waxay isleeyiin markaa iyada haddaan hareeraha ka galloon junjuunsanno dhibkooda waa naga yaraan lahaa warkii bay ku tashanayaan فلما salayna الظهر qaala mushrikuun waxay yidhaahdeen low milna haddaannu weerari lahayn calayhim dushooda maylatan ay hajmatan أو haaratan waaxida laqtaacnaahum ay waan goosan lahayn bimacnaa waan idhintir lahayn ama waan dabargoyn lahayn faahbara jibriilu jibriil baa u sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuul allah rasuulka ilaahi baa yuu u sheegay daalika arrinkaa iyo dhagarta ay ku tashadeen gaaladii weli markaa lama jidin salaatu lkhawf waa xilligii la jideeyeyba uu jaabir kuu sheegaya fadakara dalika lanaa rasuullah rasuulka ilah baa noo sheegay rasuulka wuxuu ihi gaalada way tashadeenoo maanta duhurka markaynu gallo yay rabaa inayna gumaadaan laakiin dameerwadow warkaada hee waa laga soo horreeyo warba ka soo horreeyo jibriil baa xogti keenay calayhi salaatu wasalaam mucallim alambiyaa qaala wuxuu ihi jaabir waqaaluu waxay yidhaahdeen kufaartii ama nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa odhanayo saxaabadu u sheegay wa qaaluu kufaartu waxay yidhaahdeen innahu sata'tiihim waxaa u iman doonta muslimiinta oo qaban doonta salaatun salaad hiya ayaduba axabu la jecel yahay ilayhim xaggooda min alwlaadi ubadkooda ay ka jecel yihiin salaaday ubadkooda ka jecel yihiin baa qaban doontee inoo suga markaasaynu ka yaynu ka faramcaysan doonnaaye meel la saari doonnaa falammaa xadarat alcasru salaaddii casar markay gashay qaala wuxuu jaabir safanaa safayn laba layn buu nabigu naga dhigay calayhi salaatu wasalaam waalmushrikuuna galaduna baynana wa bayna alqibla annagii qiblada noo dhexeeyeen qaala fakabara rasuulullah rasuulka ilahi baa salaaddii galay wa kabarna annaguna waa galay wa rakaca farakacna nabigu waa rukuca annaguna waanu rukuucnay uma sajada subanaha sujuuda calayhi salaatu wasalaam wa sajada macahu nabigu waxaa la sujuudo raacay asafu lwalu safki koobaad ku xigay nabiga falamaa qaamuu markay soo tooseen safkii koobaad markay soo tooseen ay soo istaageen sajada waxaa sujuuda asafu aani safki labaad baa yaa sujuuday ee markaa asagu ku taagnaa ictidaalka uma ta'ahara waxaa dib maray asafu lwalu safkii hore nabiga ku xigay baa dib u baxo gadaal u gurtay wa taqadama safu aani safki horena horu u baxay lilcadli faqaamuu waxay istaageen maqaama alwali safkoro martuu taagnaa oo nabiga kaga xigay bay iyadana kaga xigsadeen fakabara rasuululah rasuulka ilaahay baa takbiirsaday wa kabarna annaguna waa takbiirsanay wa rakaca fa rakacna wuu rukuuc waa la rukuucnay uma sajada wa sajada macahu safu lwalu safki koobaad baa la sujuuday kee koobaad waa safkii marka hore dambeeyey ee haddana marka nabiga ku xigay waqaama safu aani wey waqaama aani waqaama safu aani safka labaadna waa istaago wuxuu ku hadhay ictidaalka falamma sajada asafu athaani safkii labaad markuu sujuuday oy sujuudda dhammeeyeen uma jalasuu jamiican si wadajirna u wada fadhiisteen oo laiskugu yimid fadhigii sallama calayhim rasuululahi hal mar buu wada salaamo naqsadeen ila waardig waxaa laiskugu yimid fadhigii atixiyaadka laiskugu yimid marka de waa la wada arkaa nabiga safka koobaad ka labaad kulli waa u jeedaan gaaladii sallama calayhim rasuulullahi jamiican waxaa lagu kulmay atixiyaadkii u dambeeya laiskugu yimid qaala abu zubayr wuxuu yidhi uma khasa jaabir jaabir baa gooni yeelayoo wuxuu yidhi wuxuu ku gooniye an qaala inuu yidhi kamaa yusallii umaraa'ukum haaulaa siday u tukadaan umaradiinna u tukadaanna waxaa ummarada duushe halganka gala salaatulkhofka qaabka inay tujiyaan baan u tukan jiray horena waxaynu soo marray kamaa yasnacu xarasukum haaulaa'i biumaraa'ihim in laba kala macno ay yihiin oo sida umaradiinnu ay u tukadaan cinda salaati alkhawf oo riwaayadan dambe abu zubayra ah, iyo in ay tahay siday u tukadaan xaraska iyo waardiyaasha umarada oo riwaayada hore ee cataa can jaabir ilaa cataa can jaabir iyo abu zubayr can jaabir baynu kala marayna isma diidahayaan marka maxaa yeele xarasku inay qaabka u tukadaan ama waardiga qaabka u qabtaan waxaa amraya umaradooda faraya oo u sheegaya xadaana cubaydilah xadiikii saddexaad buu u gudbay xadiiu ibni cumar buu sheekhu soo sheegay muslim xadiiu jaabirna waa sheegay biariiqayhi haddana wuxuu maraya xadiiu sahl ibn abi xamata alraji cafan alansaari xadaana cubaydilah bn mucaad alcambari qaala xadaana abi aabihi mucaad ibn mucaad alcambari xadaana shucn xajaaj can cabdiraxmaan bni qaasim الtaymi can abi abihi qaasim bn mxamed bn bakr الصidiiq can saalix bni khawaad bni jubayr can sahl bn abi xamata alansari min sigaari الصaxaaba isagoo sideed jir ah ayuu suubanuhu geeriyooda calayhi الsalaaة wasalaam labaatan iyo shan xadiid buu nabiga ka warshaa saddex xadiid bayna isla soo saaraan bukhaari iyo muslim wuxuuna dhintay khilaafadii sayidina mucaawiya radi allahu tacala canhu arda xadiidka isla soo saareen kana ka mida can sal bn abi xamata alansaar alkhasraji ana rasul sal slam sallaa biasxaabihi fi lkhawf rasuulka ilaahi baa tujiyey asxaabtiisii fi lkhawf ay fii waqti اlkhawf aw fii zaman اlkhawf xilli cabsi jirtuu nabigu salaad tujiyey fasafahum nabigu wuxuu u kala qaybiyey ama u layngareeyey safayni laba layn buu ka dhigay khalfahu isaga gadaashiisa gadaalkii istaagay buu laba layn buu ka dhigay fasallaa nabigu wuxuu tujiyey biladiina yaluunahu kuwii ku xigay ragcatan hal ragcad buu tujiyey uma qaama nabigu waa soo istaagay oo labaad buu soo istaagay falam yazal qaa'iman inuu taagan nabigu muusan ka zuulin ay fi ragca aaniya labaad inuu taagan yahay istaaggeeda xataa salla aladiina khalfahum ragcatan baaqiyatan lahum wey qolihii ku xigay nabigu muxuu tujiyey ragcad markuu ragcad tujiyey oo la soo wada kacay ayuu nabigu iyaamka ragcaddii labaad dheereeyey ayaguna way fududaysteen ragcaddoodii labaad bay tukadeen midna nabigay la tukadeen midna nabigoo taagan bay ka tagayaan waxay kaga tagayaan iyaamka falam yazal qaa'iman nabigu inuu taagan yahay kama zuulin ay fii qiyaami اaaniya ragcaddii labaad iyaamkeeda wey xataa sala ladiina khalfahum xataa sala ladiina khalfahum waa maxay ay khalfahu bay ka dhigan tahay meesha khalfahum idiin dhigan ayib ragcatan bay tukadeen baaqiyatan lahu ragcad u dhinnayd bay tukadeen uma taqadamuu waa hormareen uma jaa ladiina khalfahum bay ka dhigantay uma taqadamuu waa hormareen wa ta'ahara haddaad qaabka hadda u muuqatana waa in sida loo daayo ragga hadda tukanaya waa nimankii dambeeyey waxayna la imanayaan ragcaddii ragcaddii labaad bay la imanayaan uma taqadamuu waa hormareen wa ta'ahara waxaa dib mareen aladiina kaanuu qudaamahum qolyihii hortooda joogay baa hor waxayna aadeen way cadowgay aadeen fasallaa bihim ay ladiina jaa'uu kuwii hadda yimid wuxuu nabigu tujiyey ragcatan baaqiyatan lahum ragcadu dhimanayd buu tujiyey uma qacada nabigu wuxuu fi tashahud alakhiir xataa tixiyaadku dheeranaya w nabigu dheeranaya suu qiyaamku dheereeyo kale xataa salla aladiina takhallafuu ay ladiina jaa'uu اlآan kuwii mar ragcadda labaad yimid weeye horay soo maray xataa sal ladiina tahalafuu kuwii dumaray ilaa ay tukadeen tahalafuu awalan way hadda tahalafuu awalan markii hore niman gadaal u baxay ragcatan baaqiyatan ragcad u dhimanayd bay tukadeen uma sallama markaasuu nabigu salaamo naqsaday xadiidkan marka asagu qaabka laysku weydaaranaya ee laisu bedelayo waa qaab ka duwan qaabka xadiidkii jaabir ka yar duwan wey waana wadaado badan baana sidaa jecel xooguu taqdiim iyo taakhiir baa xadiidka ku jira ومن أشكل الأحاديث الواردة منك حق لفظك معناها في صلاة الخوف حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن كنت الأخري عن يزيد بن رومان القرشي عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله عن من صلى مع رسول الله إبهامك كجر ننك وكورنا يا صالح بن خوات هذا ينسومر صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة الأنساري بتصمرتين ninka marka mubhamkee la qariya saxaabiga ah, ma aabbihii khawaad ibnu jubayr ba mise waa saxaabiga hadda ka soo qaata xadiidkii ahaa sahal ibn abi xamata waa laisku maandhaafay xaafid ibn xajar wa qablahu nawi fi tahdiibihi tahdiib alasma lugaat waxay rajaxeen inuu yahay aabihi aabihi sax ibn khawaatin can abihi oo khawaad ibnu jubayr oo saxaabi ah, ah maxaa riwaayad kale oo khaarija saxiixayna ayaa caddeeyey in saalix bnu khawaad uu ka qaadanaya xadiidka can abiihi marka laba sheekh buu ka wariyaa marna waa saxaabiga sahlah marna waa aabbihi xataa haddaynu cid kala noqdo laa ba'sa dhibna ma laha ibaamka saxaabiga caman dul baan ka warinayaa sallaa tukaday maca rasuuli rsulka la tukaday yowma daati ariqaac maalinkii karmaha ama maryaha yararka intii la jexjeexda lugaha lagu duubtay salaat alkhawf buu la tukaday aswat salaaturaaac goorma xilligay dhacday ismandhaaf baa ka jira cinda ahli sira walmaqaazi waliba waxay dhahaan waxay sanadkii afraad waana laga raajixsan yahay waliba waxay dhaheen maya sanadka shanaad bay ahayd laga xoog badan yahay sanadkii lixaad iyo toddobaad baa raajixa labadaas sana in mid un ahayd baa loo xoog badan yahay waxaana sidaa loo leeyahay waad ogtihiinoo aswat alaxzaab yowma alkhandaq oo sanadkii shanaad ahayd nabigu salaatulkhowf ma tukanin sanadihii ku horreeyana salaatulkhowf ma tukanin duulimaad lix ah ama toddoba ah ayuu nabigu baxoo duulay qabla mashruuciyati salaat alkhowf intaan la jidayn salaat alkhowf marka qaswatu saatiriqaac ma noqon karto sanadkii afraadna ma noqon karto sanadkii shanaadna ma noqon karto waa inay ka dambayso haddii kale nabigaa tukan lahaa weeye ghasawaadka fara badanee uu duulay qabla tashriici salaa اlkhowf buu tukan lahaa salaat اlkhowf muxuu sheegay saxaabiga ana طaa'ifatan kooxi safat macu nabiga garab daba istaagto waa la safatay wa طaa'ifatunna koox labaadna wujaha alcaduwi cadowga qumaatigiisay istaagtay iyo qaabilkiisa wujaha iyo wajah waa isku mid inaad wowga kasrisay iyo inaad e, godaba isaa'ada soo marteen wey fasallaa biاladiina macahu qolihii la taagnaa nabigu wuxuu tujiyey rakcatan hal ragcad buu tujiye qolihii kalena waardiga hayaan uma abata nabigu waa joogsaday lam yazasho kala way uma abata nabigu waa sugnaaday qaa'iman xaala kowna uu taagan yahay wa atamuu lianfusihim istaaggii markuu nabigu ku hadhay oo ragcaddii labaad istaaggeedii ah iyo iyagu ragcaddooda dhammaystirteen nabigana waa ka tageen maxay markaa samaynayaan uma insarafuu waa gadoomeenoo waa ismajireen ilaa salaaddii waa ka baxeene fa safuu waxay istaageenoo langaroobeen wajaha alcaduwa cadowga hortiisao waardigii bay qabteen yaa dhiman kooxdii waardiga inoo haysay wa jaaءat الطaa'ifatu اlأkhraa kooxdii labaad baa timid fasallaa bihim alragcata alatii baqyat lahu ragcaddii nabiga u dhimanayd ee istaaggeedii u dheereeyey ee uu ku sugahay inay saxaabadii kale u yimaadaan buu yuu nabigu tujiyey uma habata nabigu waa sugnaaday jaalisan xaalaka atixiyaadkii buu dheereeyey atixiyaadkii intuu nabigu dheeraynaya iyagu intay istaageen oy nabiga ka tageenba waxay la yimaadeen ragcaddoodii labaad qur-aankii soo akhriyeen way soo sujuudeen way cafun way rukuuceen way ictidaaleen sujuudeen aticiyaadkii nabiga ugu yimaadeen wa atamuu lianfusihim naftooda u dhammaystireen maa baqiya min asalaa oon ka ahayn salaamo naqsiga uma sallama bihim nabiga la salaamo naqsaday oo kooxdaas iyuu la salaamo naqsaday kooxuna intay salaamo naqsadeen yay tageen oo waardigii bay aadeen ragcaddood dhammaysteen oy salaamo naqsadeen bay waardiga qabteen kuxuna nabiga ila salaama naqsadeen ayib xadiidkii xadiidkii maxaanku idhaahdaay eh, wadaadkii la odhan jiray khawaad ama eh, khawaad ibnu jubayr ama sahalna asagoo halkaasu ku gabagaboobay xadii labaad buu soo celin afraad buu soo celin xadiidu jaabirin ah xadiidu jaabirin buu soo celin oo uu ku khatimi doonaa baabka maxay xadiidu jaabir waa xadiid afraad leanno ariiq labaad oo ka duwan turuqdii hore iyo qaab kale oo kii hore ka duwan buu u keenayaa xadiidku marka hal saxaabiba ha wariye hadday macnuhu kala duwan yahay oo qisadu kala duwan tahay ama xukunku kala duwan yahay waxaa weeyaan laba xadiid baa laga soo qaadaya ma aha saxaabiga la fiirin maaye macnaha xadiidkaa la eegaya وxadثna abu bكر بن أbي شhيبة قال xadثna عفان مسلم الصفار xadثna أbا بن زيد العطار xadثnي يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu uhi saxaabigaas aqbalnaa maca rasuulilah rasuulka ilaahi ayaanu la soo dhaqaaqna on la soo qaabilay yani waan qaabillo madiinaan ka soo baxno cadowg waan soo aadna wey xataa idaa kunna bidaati ariqaac ama waan soo rogmirno cadowgi baan ka soo laabanno madiina u soconnaa wey xataa idaa kunna bidaati ariqaaci markaan marayna meeshii eh, karimaley loo bixiyey karimaley waxaa loogu bixiyey sida raajixa ah safar dheerna waa ahaa kaba fiicanna saxaabadu maysan haysanin lugtii badnayd iyo jafka lagu safray baa saxaabadu cagihii baa mudhay lugihii baa duleeshamay biyo gashaday kadib maryahoodiiba intay jeexdeen bay ku duubteen lugaha say kaba ooga dhigtaan saasay ku halgamayeen innaguna waxaa weeye ciidankeenna waxaa weeye wasaarad gooni ah u xilsaaran kabaheeda wasaarad gooni ah buudka halkaa kuu jeega xataa iyo mas wax ku taaban kara jirin wax la keenhayana ma jiro wax la xaqiijinhayana ma jiro wadaaddihii cagaha ku duumanaya maryaha lagu baxaayeenna dhaxalkay ka tageen ilaa maantaad nuugaysaan oo dhaadhiyaysaan ma tahay mise maa <clears throat> marka murqaweynudu waxba tari meeshana wax tarta iyo iimaan halkaa fadhiista xataa idaa kunnaa markaanu ah, xataa cafwan qaala wuxu uhi kunnaa idaa aataynaa calaa shajaratin soo noqodkaa iyo sii socodkaaba saxaabo nabiga qaabkeed oo la xurmaynayseen dhib ba'an meesha ka jira baahi baa ka jirta kabala'aan baa ka jirta xilli kulul oo marka qoraxdu kulushaayno jilaal dambaana waa la safray waa la duulay kunaa waxaanin bu saxaabigii jaabir idaa aataynaa haddaanu nimaadno soo marro shajaratin daliila geed hoos loo hadhac haddaanu soo marro taraknaha lirasuuliillaah rasuulka inaan oga tegi jiro u dayn jiray qaala wuxuu uhi fa ja'a rajulu min almushrikiin nin ah yimid oo soo dhuuntay nabigoo keligii geed harhsanay wasayfu rasulla rasuulka seeftiisina mucallaqun bishajaratin geedka u suran yahay oo gantadeeda u suray fa ahada sayf nabiylahi sal l slam buu qaatay nabigu la baxay yuu qabsaday kadib fakhtaradu markaasuu siibtay galkiibuu ka gooyey faqaala lirasuulilah rasuulka wuxuu ku yidhi atakhaafu miyaadan iga cabsanayn ila hubkaadi waak seeftan galkan kala baxay waa keliga saxaabadeeda waa kaa fog yihiin unuunka haddaan ku qaada ka war miyaadan iga cabsanayn qaala suban wuxuu hi maya kaa cabsan maya cabsi allah iskale qaala wuu yaaba markii ninkii mushriga waa yaabanya faman yamnacuka minii haddaba daad iga cabsan yaga ka celi yaad isku hadlaynaysaabo seeftaana haysti yaad isku hadlaynaysaa siada iga cabsanayn qaala wuxuu hi allahu minka allah igaga kaafilan ilaahayga subxaan qaadirka ahaa ayaa iga kaafilan qaala fatahadada asxaabu rasuulilah asxaabta nebi maxamed baa ku soo toosay markaasay xaggoo kale ka arkeen leeb baa baxay dhig seefta ku cele meesheeda waa qisadii qisa ka duwant kii nabigu yidhi sal slam allah iga mancin doona intay seeftu ka dhacday uu nabigu qaato yidhi aduu ka mancana kun khayra aakhirin isku xaaray kii ku aan ka ahayn weeye fatahadadow asxaabu rasuul asxaabta nebi maxamed baa u hanjaba u guulguulayoo xaggoo kale warmaya seefa soo istaageen faaqmada sayfa seefta uu galkeeda ku celiyey callaqu meeshiisu suray idab buu yeeshay wax kale ma haye ilahay waa horu gooyey qaala wuxuu uhi saxaabi funuudiya bisala salaaddii baa loo aadaamay fa sallaa biطaa'ifatin koox buu nabigu wuxuu tujiyey ragcatayni laba ragcadood oo fiirsa midaan waa tii hor waa ka duwan tahay waa qiso labaad xadiidka hore jaabirkan waa ka duwan yahay hal koox buu nabigu laba ragcadood buu isu raaciyey horaanana waa la qiimin ragcataanka waad arkayseen uma ta'aharuu markaasay dib u baxeen wa sallaa biطaa'ifati اlukhraa kooxdii labaadna wuxuu tujiyey ragcatayn laba ragcadood qaala wuxuu ihi saxaabigii fakaanat lirasuuli اlah sal slam arbacu rakcaatin walilqowmi ragcatan nebi maxamed wuxuu tukaday afar ragcadood saxaabaduna koox kasta waxay tukatay laba ragcadood labada dambe nabigu uu tukanayo waa sunno labada horena waa waajibkiisi leanna safarna waa layahay khoofna waa jiraa salaatu lkhawfna oo maca safarana waa ragcataani u badnaan biijmaaci اlumma hal ragcad basaa waajiba waa masale khilaafiya waynu tilmaami doonaa in sha allah walidaalika shaaficiya jamac min asalaf waxay u daliishadeen xadiidkaani inay bannaan tahay imaam sunno tukanaya inaad ku daba tukato adoo farad iyo waajib tukanaya maxaa yeelay laba ragcadood u dambaysa suubanu waa maxay waa sunno saxaabada la tukatay dambana waajib bay tukanayaan idan iqtidaa'u muftaridin calaa mutanafilin ayaa loo daliishadaa waa kayfiye kalew oo tii hore ka duwan وxadثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي أhbarna yaحyى yعnي بن xasaan xadثna mucaawiية وهو بن سلام الجuمحي أhbaranii yaحyى بن abi kaثيir الطائي أhbarna abu سلمة wuxuu ka raba hadda mucaawi بن سلام ayaa mutaabacaynay wadaadkii ahaa aban بن زيد الcaطاar kilahuma can yaحyى بن abi kaثيir أhbarna abu سلم الرحمن iyo aتصريح bالسماع iyo bالتxdiiث wadaadaha qaarkood baa tdliis lagu sheega ama irsaal أna jaabiرا jaabir baa ahbarahu u sheegay ardaygiisa abu salama ahaa annahu sallaa maca rasuuli lahi salaat alkhawf inuu la tukaday nebi maxamed salaat alkhawf fasallaa rasuullah rasuulka ilahi baa wuxuu tujiyey biixda طaa'ifatayn labada kooxood mid ka mida ragcatayni buu tujiyey laba ragcadood uma sallaa biطaa'ifati اlukhraa tii labaadna wuxuu tujiyey ragcatayni buu tujiyey fa sallaa rasuullah rasulka wuxuu tukaday arbaca rakacaatin oy laba sunno tahay ay waajibkiisi tahay wa sallaa bikulli aa'ifatin koox walba wuxuu tujiyey racatayn buuti oo waajibkoodii faradkoodii ah idan kitaabu alkhawf afartaa xadiid buu imaamku ku keenay jaabiroo laba xadiid wariyey ibnu cumar xadiidkiisii xadiidkii salim ibn abi xamata alansaari iyo saalix bnu khawaad cafwan khawaad bnu jubayr e, alansaari afarta xadiid buu ku keenay salaat اlkhawf xilligii la jideeyey waynu soo marray sida raajixa ama sanadkii lixaad ama toddobaada hijrada ayaa muslimiinta loo jideeyey salaatulkhawf ka sii horaysana ma ay jirto taas waa mas'alo mas'alada labaad ee khusaysa baabka waxaa weeye alimaam axmed bn xambal wuxuu odhan jiray salaat اlkhawf waxaa ku soo aroor lix xadii ama toddobo xadii baa ku soo aroortay kulluhaa sixaax toddobada xadii ama lixda xadiidba kulligood way sugan yihin nabiga waa ka sugan yihin kayfiyaadka qaabka ay sheegeenna waa loo tukan karaa nin walba kuu doonuu samayn karaa xadiidka mxuu qaabkuu tilmaamay kii jaabir kii sahal kii khawaat bnu jubayr kii maxaanku idhahdaayey sahim abi xama ila aakhirihi nin walba qaabkaa wuu u tugan karaa asaga marka eh, axmed bn xambal iyo shaafici waxay jecel yihiinoo jecel loo tukado kayfiyada uu tilmaamay xadiidkii sahl bn abi xamata alansaari abu jacfar aabari iyo isxaamdu raahuya ibnu mundir jamaca min kibaar ahli xadiina waxay yidhaahdeen laa tufadalu kayfiyatu cala kayfiya qaab walboo nabigu u tukada salaat alkhowf in loo tukadaa bannaan waana jaa'is midoodnata kale kama khayr badno ama axmed iyo shaafic waxay dhaheen qaabkan salaatulkhowfka uu tilmaamay xadiidka sahal ayaa yaraha quruxsu annagu aan jecel lahay laakiin kullu kayfiyatin waa kayfiye walba inay bannaan tahay lagama hadlaayo waxaan laga hadlayaa tee roonota kale ka fiican marka la eego arkaantii ilaalinteedii iyo cadowga sida layskaga ilaalinayo tafdiilku marka waxaa laga eegayaa laba shay alaxwatu lisalaa walablaqu fi lxiraasa alaxwatu lisala walablaqu fi lxiraasa see xidhana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan ma maqasheed sidee salaadii arkaanteedii iyo tumaaniinada loo ilaaliyaa cadowna layskaga ilaaliyaa oo layskaga xajiyaa baa laisu keenaya had goor marka waxaad eegaysaa qaabka iyo kayfiyada nabiga ka soo aroortay ee adugu aad isleedahay xilliga ayadaa ah axwatu ah, lisalaa wa ablaqu fi lxiraasa gaadhaynta iyo gaala iska ilaalinta ayadaa u roon salaaddii arkaanteedii iyo howlaheeda ilaalinta ayadaa ku roon taad odhanaysad markaa dooranaysa adoo markaa mid kale aan diidaynin masalada saddexaad ee raacda axmed wuxuu sheegay lix xadii ama toddoba xadii baa ku asaxday buuri waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi kullu xadiiin fii salaati اlkhuf huwa صaxiix walaysa fiihi xadiiثun ضaciif waba khasiisa min khasaa'is baabka salaat اlkhawf xadiid daciifa kuma soo aroorin buuri kullu xadiioo ku yimaada waa صaxiix markaasuu sardiyo toddoba xadii buu sheegay ama lix ninka ibn ibnu mundir kitaabkiisa alawsad wuxuu ku sheegay sideed qaab nabigu inuu u tukaday axaadiitadiina waa sardiyey ibnu xibbaan fii saxiixigu wuxuu yidhi maya waa sagaal asna fayl buu geliyey oo intii ibnu mundir uu sheegay sideedda ahayd wuxuu ku daray hal buu ku daray sagaal kayfiyuu ka dhigay ibnu xasan muxallihiisa wuxuu ku sheegay afar iyo toban qaab in nabiga ay ka suganta u tukado intuu duulay afar qaab inuu u tukaday halkaana muusan ku sheegin intuu sheegu ka taga ma sardinin laakiin risaalo gooni uu ka qoray axaadiiu salaat alkhawf iyo sharaxeeda kitaab gooni uu ka qoray afariyo toban ka dhigay ninka la yidhaahdo ibnu carabi isagu wuxuu idhi waa lix iyo toban kitaabkiisa alqabas fii sharxi muwaطi maalik anas lix iyo nabigu u tukaday markaasuu muusan sharxin muusan faahfaahinin alxaafid alciraaqi iyo fii sharxi tirmidi lixiyo tobanka qaaba sheegay biaxaadiiiha sardiyey kayfiye walba ah, ninka wariyey xadiidka ku soo aroray sixadiisa iyo axkaamtiisaba ka hadlay wuxuuna ku daray markaas weji tobaniyo toddobaad buu ku daray lixiyo tobanka uu sheegay ibnu carabi fi lqabas fii sharxi muwaطi maalik ibnu anas intuu faahfaahiyey ibnu carabi intuu sheeguu ka tegey tiro unbuu sheegay mana faahfaahin axaadiistana ma keenin alxaafid alciraaqi zaynuddiin baa fi sharxi tirmidi ku faahfaahiyey waa zaada calayhi wajhan wejhan asaabi cashar buu ku daray weji dheeraada ku daray toddobiyo toban qaab buu sheegay toddobiyo tobankaa qaab ayaa ugu badan wadaadda labaatan iyo afar bay sheegaan laakiin ayagun baa sheega laguma hayo axaadiista inta axaadiista lagu hayo waa tobaniyo toddobadaa qaab wey tobaniyo toddobadaa qaab sida raajixa nabiga ooma tukanine xufaadda qaarkood ibnu xasam iyo ibn alcarabi iyo ninka la yidhaahdo ibnu xibbaan iyo ikhtilaafu اruwaad yay u qaartay inay tahay ikhtilaafu اlkayfiyaat saa darteed alxaafid ibn اlqayim fi kitaabi zaad اlmicaad wuxuu yidhi lix qaab ama toddoba qaab bay axaadiisto dhan u laabanayaan lixdii uu sheegay axmed bin xambal ama toddobaday u laabanayaan waxa kaloo dhanna wuxuu yidhi waa min baabi ikhtilaafu ruwaad bay u qaateen wadaaddaha qaarkood kayfiyad kala duwan inay yihiin haddii la jamciyo riwaadka laisku keeno lixdaa qaabee nabigu u tukaday ee afar uu ka sheegay muslim labana uu ka tegey ayay noqonaysaa buui xaafid ibn xajar wuxuu yidhi xaafid alciraaqi sida ibnu qayim uu sheegay baa sax ah xaafi ciraaqi baana ooga horreeyo isaguna sidaa tilmaamo yidhi waa ibnuqayim baa ku saxan siduu tilmaamay marka intaasaynu hawshaasi kaga tegaynaa daabitkooduna waa maxay ayu kayfiya nabiga ka soo aroortay hiya axwatu lisalaati wa ablaqu fi lxiraasa ayaa dooranaysaa kayfiya aad diidaysana ma jiro kayfiyaadka qaarkood ee xanafidu ay sheegeen inay mansuuqa tahay warkooda ku mashquula iyagu xadiidkii ka hor yimaadaba waxay la soo boodaan he waa mansuuq bay la soo markuu harxa kadib buu tacliiqa raacinaya wاظaahiru waxaanoo dhan toddobiy tobanka qaabba wuxuu waa min ikhtilaafi الruwaad kulligeedna waxay u laabanaysaa ilaa sittati usuul aw sabcati usuul saasuu leeyahay salaat اlkhowf masalada shanaad ee ii raacda waxaa weeye salaat اlkhowf maxay tustay maxay tustay calى cidami salaat اljamaca wtwkiid wtakiidi wujuubiha salaat اlkhawf waxay ku tusaysaa salaatu اljamaca inay waajib tahay sanaba aan looga tegi karin allaahuma cudurdaaro yaran oo sharcigu sheegay mooye maxaa yeelay cabsi baa jirta muslimiinta baa laga baqayaa in la gumaadoo la gaado dhib ka culus oo salaatuljamaca looga tegi lahaa ma jiro khawf ka dara ma jiro iyadoo sidaa uu nabigu wuxuu ilaalinayaa wadajirkii muslimiinta iyo jamca lagu tukado maca alkhawfi wa shiddatihi idan salaat اljamaaca in si yar iyo fududaysi looga tago waa khaa in la yidhahdo waa sunnana waa khaa aynu ka niqaashna keliga waa sharun lisaxat اsalaa iyo iyo waa waajib aan ka niqaashno waa fardu kifaaya aan ka waa fardu cayn sunna iyadoo meesha mata wadaadaha yidhina waa ku khaldameen rag badan baa ku tagay masalada lixaad ee ii raacda waxaa weeye abu yuusuf alqaadi iyo ardaygiisa maxamed cafan xasan ibnu ziyaad allulu'i iyo ninkii la jiray mucsilga shayطaanka ibrahim bn culaya iyo abu ibraahim almusani tilmidi shaafici waxaa laga soo guurshaa inay odhan jireen salaat اlkhawf waxay mashruuc ahayd oo sharci ahayd xilliguu nabigu noolaa hadduu suubanuu xijaabtoo geeriyooday haddii aan gaalala dagaalamayno salaadna ayna qabato koox walba imaam gooni ay samaysan gooni baa loo kala tukanaya waardi baan qabanaynaa kooxna imaamkoodii baa tujin markay ayagu imaamkooda soo dhammaystaan bay inoo iyo waardiga qabanayaan annaguna imaam labaad baanu samaysan waanu tukanaynaa salaatulkhowf qaabka uu nabigu u tukan jiray waxay mashruuc ahayd xilliguu nabigu noolaa waana min khasaa'is nebiga laga soo guuriya maxaa jiraa la yidhi waxay dhaheen waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa baa la yidhi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa idan mar haddii nabiga hawshaa iyo khitaabka lagu gooni yeelay salaat اlkhowfna asagii gooni ku tahay hadduu xijaabtay idinka idiima taallo warkaasay la soo boodeen warkaasi asaga waa war daciifa jiddan waana mukhaalifun liijmac الصaxaaba ragga la yimidna musanina ra'yi cad oo hadalka ku saabsan lagama hayo wal qowl cad lagama hayo ibraahim ibnu culayn waa muctazili mubtadic oo faa'iida lahayn shaaficina wuu kii odhan jiray aniga eh, ibnu fi tawxiid baan isku khilaafsannahay laa illa xamdu rasul baan kula tagnay buuri la weydiin waa saaxibu shuduud waa bidac waxba la weydiin maayo xasan ibnu ziyaad alulu isaguna waa min ahli lbidac waa murji'at lfuqaha buu ku jiraa weliba bidac kalena waa lagu sheegaa abu yuusuf alqaadi hadal hawsha ku cadeeye lama hayo xanafiya laakiin ka soo guurisa walidaalika maxamed shujaaca falji oo muctasili ah xaggana xanafi ah, aad ugu dhaleecayn abu yuusuf alqaadi hawsha iyada ah calaa ayati xaal wadaaddahaasi ka sugnaato iyo haddaysan ka sugna waa niman khaldamay nin khaldamay khaladkii asaga loo cudurdaaro iyaa loo cudurdaaro waa masalo kale laakiin lagu raaci maayo bilijmac naskay deliishadeen ma anfacayo muxuu soo waidaa kunta fiihim waa halqabsi baa la yidhaha nabigaa lagu halqabsanaya qur-aankana waa ku badan tahay yaa ayuha nabi idaa طallaqtum الnisaa hadda waxaa tira dalaaq wuxuu gooni ku yahay subanaha dhaha khud min amwaalihim sadaqa nabigaa lagu gooni yeel waxaad tidhahdaa nabigay gooni ku tahay oo sakadama ma jirto khitaabku in badan baa nabiga lagu halqabsadaa maadaama uu yahay waa yeelka muslimiinta saasaa lagu halqabsanayaa waxaana qaacida ijmaaciya cinda ahli اlcilm xugun walba oo nabiga lagu halqabsada ama loo sheego muslimiintu way la wadaagaan ila bidaliil التkhsiis daliil cad waa in la helo layihahdo khaalisatan laka min duuni اlmuminiin oo kale waa in la yidhaahdo wbittaali waxaa daliishateen mafhuul mukhaalafa oo uu ka hor imanayo nas manطuuq ah nabigu muxuu uhi alayh الsalaaة wasalaam saluu kama ra'aytumuunii usalli waa nas manطuuq ah waa caam manطuuq ah sidaad aragtaan u tukanaya salaat alkhawf jumuco safar nagaadi sidaad aragtaan oo salaadda u tukan muslimiina u tukada wa idaa kunta fiihim maxay leedahay waa iyo mafhuum bay leedahay manduuqidu waa nabi allow haddaad dhex joogto salaat lkhowfka tuji oo sidaa u tuji baa la nisa waxaa laga fahmay mafhuul mukhaalafa oo daliilulkhitaab loo yaqaano waxaa laga fahma hadduusan nabigu joogin inaan salaat اlkhawf la tukanaynin manduuq ma aha nasna ma aha sariixa mafhuumka wuxuu ka hor imanayaa salluu kama ra'aytumuunii usalli wاlmanطuuqu muqadamun cala اlmafhuum waaba hadduu tacaarudba jiro wey tacaarudba ma jire inta waxaad ku baabi'isaa oo kale ijmac الصaxaaba bacda rasul lah sal ly slam bay saxaabadu salaat اlkhawf ummaddu tujin jireen weliba beri jireen sida loo tukado jaabir baa beri jiray oo nabigan la soo tukaday abi muusa alashcari baa asagoo ka dagaal asbahaan magaalada ku taalla khuraasan raggi furay wey ku taalla eeraan gobolkan weyne eeraan iskaga dhuflaysae raafidu majuusta ay haysato saxaabadii furay buu ahaa abi muusa alashcari maalin buu wuxuuna tujiyey buu i taabicii leeyahay salaat اlkhawf iyadoona cabsi badan jirin oo gaaladu naga fogtahay yidhi soo safta waxaa inii tujinhayaa siduu nabigu noo tusin jiray walaysa ama khawfun kabiir buu taabiciga yidhi cabsi waa jirta laakiin cabsi weyn ma jirinoo xataa waan iska tukan karray buu salaad caadi ah ibnu cabbaas baa beri jiray ibnu cumar baa beri jiray xudayr ibnu imaam baa beri jiray caliy baa beri jiray alayh isalaatu wasalaam caliy ayaa beri jiray idan ijmaacu saxaabana waa khilaafeen nas mantuuqana waa khilaafeen idan nimanka warkoodu macno badan ma sii laha waxaa ii soo hadhay hadda qaabkee loo tukanaya hadda casri aynu joogna qaabkeen u tukanaynaa soomaali ma dhammayso waxay dheen salaadii loo tukadaa siday kuu qabataa loo tukadaa haddii sidii saxaabadii nabigaan u tukan karro oo baasha aan la isku afuufaynin sidii annaga u tukan jiraa u tukanaynaa hadii laakiin aan la kala safan karin la isgumaadahayo siday noo qabato fain khiftum farijaalan aw rukbanan adoo ka saaran adoo ah, fadhiya adoo socda xataa haddaad awoodu weydo adoo salaadda ku jira adhihi war iska dhiciya war halkaa ka baxa waa kala amri ciidanka hadalku xataa uu furan yahay markaa iyada ah kuma burahayo salaadda kuma burayso waa nebigu ku soo marray sunan abi daawuud saxaabi isagoo fariskiisa saaro ninkii ku soo socday uu dili lahaa tukaday salaadda cabdulahi bn unays aljuhani nabigaa diray oo yidhi nin gaalan maqlay inuu ciidan amaamuda iyo abbaanduulo weyn ah eh, intuusi soo gaaro meelay curanu fadhiyaay cabdullahi intaad dhaqaaqdo ninkaa intuusan igu soo duulin curdaan dhari ninkaa asaga ah darba istibaaqiyo ku dhufo nabi allow ii tilmaan nabi wuxuu uhi tilmaantaada ninkaa waad garan doontaa markaad indhaha bab ku siiso ayaad isku nixi doontaa saantaa ku istaagi doonta xaaddaa ku istaagi doonta nabi allow weligay buui bani kama naxine carab way i taqaanaaye ninka tilmaan kale ii tilmaan buuri wuxuu tilmaanta tii dhiiranaanta ma ahe waa mid nabi weeyo annaga waanu kuu saaraye adugu dhaqaaq oo cunana tag meeshaa markaad marto ninka u horreeya kaa soo warbixeed ka naxi doonto ninkaa wey igu soo maqani misoo madiine iigu soo geli ninkaa meel iga soo saar wuxuu saan u socday curanaan taga amin casara anugu casirka tukanin baa ninkii meel fog sheed baan ka arkay buui indhaha bab aan ku siiyeyba maansaa ila booday buui nabigaa u sheegay calayh salaatu wasalaam maansaa i qabatay bu markaasaa alleelaha waa ninkuu nabiga kuu sheegay faraskiina waan saaran casarkiina waa gaabtay haddaan faraska ka dego oon casar aad tukatay waxaan ka baqay buui gaalku inuu ifahmo oo yidhahdo waa waa muslimiinta nin ka midoo ah laguu soo diray idan waxaan samey anoo saaran faraskay yaan salaadda casar galay kadibna rukuucdii saasaan dhaa ninuu farasku lula hayo yaan iska dhigay buui sujuuddina madaxaan sii yar dhoweeyaa salaadda casr markaan dhammeeye baan la istaagay bu nink farasna waa kusii socdaa weli xagga qiblada markaan salaadda ka baxay buu waa kuma ninku waxaan waa rajul min alcarab nin carbeed baan maxaad soo doontay waxaan maqlay buu ninkan madiine joogay ee nabiga sheegtay inaad ciidan u dumayso anugun wiil balaan ahaye inaan ciidan ka qayb qaataan raba oo ninka aan kugula duulo warniga waa lagu baahan yaha soo fadhiisuu rag ciidan waan dumahay hawsha waa ku mashquulsanahay ee waaba lagu baahan yahay soo fadhiis yaa tahay ree abtir kale u sheegtay waa inaad kala taqaano dad ciyaal xaafatay sheegi waxaan ahay waxaan ahay nooh nooh baad la kacaysa ma soconayso waa inaad dadka kala garanayso ama ninkii reemudug aad tiraada maantaoo kale ma aqaano ciddaan ma aqaan <laughs> ninkii reemudugoo kale almuhim reer kaleu saxaabiga ugu abtirsaday oo ka fog madiiniya aaggeeda iyo ansaarta lagu tuhmi lahaa markuu intuu dhaqaaqay biyo iyo gale ii doonay buui yaan madaxa qaaday bu maca salaam aan sheekaysana waan socday guri buu ku dhawaaday markaas meesha degay ciidan buu asaasaya markuu garihii ku foorarsaday ila nin foorarsaday waa ka mashquul hubkiisii yaa inta madaxa la tegay buu markaan hubsaday naf baxay baan dhaqaaqay buu meeshuu keedi ku noqon horuu baxay buur ka dambaysay reerkii iyo meeshii ciidanku fadhiyaan fuulay buu ilaa gabul ka dhacayo fiid laga gaadhahayay iyaan sugay ninku inuu dhaawac kacay in si fiican loo baroorto ma rabo inuu ninaan sugnayn uu ka tago markii warkii la sheegay oo laynin keebel waa dhintay oo qayladii habeenkii miraadka haweenkii aan hubsaday yaa xag wareegay buui nabigaan u tegay madiina ugu tegey markuu nabigu sidaa yaa arkay buui aflax alwajhu wejigaada khayr allah ku qabto wejigaada ha guulaysto gaalka soo dishay nabi allo waan soo dilo runtaa waad soo dishay warka nabiga horaa loo keenay jibriil baa u oo ninkaad u dirta hawshii waa soo fuliyey nabigaa gacanta i qabto waa i kaxeeyey gurigiisii buu i ul bokooraduu nabigu siiye alayh salaatu wasalaam xuushan bokooradda waa abaalmar abaalmarin iyo waa nobel baraysa xajiso nabi allow seen dhahaa intaad noosha ushaa xaji buuri warka jooji maalinka qiyaamo waan kugu garan doonaa nin bokooro ku tukudo xaragoon adag keligaa iman doona aakharo ushaa bokooradoo sidii akhyaartii iyo ku xaragoonayo yaad iman doontaa waa calaamatu maa bayni wa baynak markuu dhintay walala xabaale saxaabi wuxuu markaan dhinta kafankaa lala geliye waa lala geliyey maxalushaahidku aakharanayaa ku asagoo xaragoon buu soo bixi doonaa lannu hawshuu qabtay hawla arkay ma ahay ciidan dhan dowladdan buu sidaa ku dumiyey saxaabigu abu daud baa baabaystay hawsha ayada ninka keligii duulka abuu ah baabaystay iyo qaabku salaadu baabu salaati اطaalibi wاlmaطluub baabu daawud waa faqiih salaatu اطaalibi wاlmaطluub la baacsada iyo baacsada salaaday tukan lahaayeen hataa markaad wax caydhsanaysa eed tukanaysa adoo baabuurka fiijinaya tukanaysa aduu ciidankii jaba caadhsanaya tukanaysa war sugaan tukana ciidanka kaaba tegi salaad say kuu qabataa loo tukada waxay ugu fiican tahay salaat اlkhoof wallah subxaana wa tacala aclam